dheerka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay kulan wacan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhawaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale habeen wanaagsan waa habeen khamiis ay soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay kow iyo tobanka waa kow iyo soddonka bisha koowaad labaatan afar labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku guuleystay in ay kala qaadaan islamarkaana heshiis hordhac ay ka gaaraan beelo maalmihii u dambeeyey ku dagaalamaya xadka ay wadaagaan gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaan soo gaarnay ceelbaraf iyo gallaqsi iyo beeraradeydii soo si hordhacana waxaan gaarnay heshiis oo weli uuna dhiman yahay laakiin xabajoojin iyo ciidan kala qaadis iyo deegaanadii oon geynay ciidanka dowladda hirshabeelle iyo ciidamada qaranka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle oo arrimahaasi faahfaahin aan barnaamijka xog wareysi idinkugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka xog wareysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona urur goboleedka igaad dowladda itoobiya waxa ay ka codsatay in ay mar kale qabato shir looga hadlayo xiisada kasoo cusbanaatay geeska afrika gaar ahaan tan soomaaliya itoobiya haddaba soomaaliya ma aqbali doontaa shirkaas maantay ayagoo ka duulaya midaas itoobiyaanku waxay isku dayayaan in maaragta wejiga eh, diblomaasiyadada caalamka eh, siday u arkayaan etoobiya inay ka jiheeyaan eh, maaragtay sidaasna waxay keentay inay shirka noocaan ay qabtaan maraykankana waxa uu marka dhisi adag uga hadlay damaca etoobiya ay ku doonayso qaybo ka mid mida ah biyaha soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ku dhegeysan doontaan farsamadu waa salaada anigu ayaan laba mar kale xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buux u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran mar kale dhegaystayaal kulan wanaagsan aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeennan xog waraysi maalmihii u dambeeyey qaybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xadka ay wadaagaan waxaa ka taagnaa colaad beeleedyo ku saleysan dhulbeereed ay isku haystaan beelo walaal halkaasi wadadega dagaaladaasi waxay dhaliyeen khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac waxaana loogu baaqay dhinacyada halkaasi ku diriraya in ay qaataan xalka nabadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir oo booqday goobaha ay ku dagaalamayeen dhinacyadaasi kala duwan ayaa kulamo waxauu la qaatay dhinacyada halkaasi ku diray isagoo wasiirku keenan uga waramay sida wasaaradiisu hadda ugu guuleysatay in heshiis hordhaca laga gaaro colaadaasi oo inta dhimanna lagu dhameeyay miiska wadahadalka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi ceelbaraf iyo gallaqsi iyo beeralaydii sababsanaad si hordhacana waxaan gaarnay heshiis oo weli uuna dhiman yaha laakiin xabad joojin iyo ciidan kala qaadis iyo deegaanadii oon geynay ciidanka dowlada shabeelle iyo ciidamada qaranka saraakiisha eh, qaranka iyo iyo ciidanka iyo ciidan iyo ciidanka qaranka iyo ciidanka hirshabeelle marka waxaan eh, waxaan ka shaqaynayna maalmaha inaan ciidankana kala qaadno xabadina aan joojino waana ku guuleysanay hadda waxaan ku wala jallaqsi maantana waxaan xalna waxaan joognay xilbaraf marka halkaasa aniga golo wasiire iyo maamulkii gobolkiibaan maamul gobol soo dhexe heer gobol iyo heer degmo baan ka wada shaqaynayna waahay wasiir marka aad tagtay deegaanadii ay colaada ka soconayn maalmihii dambe maxaad indhahaga kusoo aragtay ma wax dhibo ma jiraan dadku waa isdilayeen waana isdhaawacayeen beereed ku dagaalamayeen anaa iskale anaa iskale dhul dhul beereed ah marka dadkuna muddo qarniyaal wada noolaay waaye waa mar walba waa isdili jireen nidaamkii markaas jiraan laga rabaa inuu kala celiyo insha alla waana kala celinoolaa waya hadda waa sida marka xaalka guud ee labada dhinac xaal guud anaga dawladana xabadiina waa jeejinay wixii laisku haysta waa ka arriminaynaa Eh, amarana eh, waa kasoo saarna ciidamadana waa geynay goobtaas mana dhici doonta inay dib dagaalamaan insha allah heshiiskan marka hordhaca ah ee eh, hadda wasaaradu ay garwadeenka ka tahay qaabkee ayuu dhigan yahay anaga sirka heshiiska waxaa dowladda hirshabeelle ayaa mataqaanaa ballan kudhaheeda ka balansan inay heer gobol iyo heer degmo iyo stateka oo dhan ka wasaarad ahaan aniga aniga gobaratooriyaasha iyo saaxiibadeeda wasiirada waxaan ka shaqeynayn dadka inaan kala celino si hordhaca ah ugu guuleysanay guusha hadda aan sheegi karaan waxay tahay in qoryihii difaaca isugu jira aan kala qaadnay odayaasha dhaqanka aan kala fadhiisanay inay xabadda joojiyaan ballanaanan ka haysana labada dhinac waxba joojin waaya dadka maxay kuu sheegeen marka labada dhinac ee diriray hadii aad dhegeysatay waxyaabaha sida gaarka dadku dadku dhul beerada isku dilayaan basooyin beerada isku dilayaan halkaanay martaa iyo halkaanay martaa marka waa arrin u baahan in sharciyad iyo aqoon dhulka loo leeyahay iyo cadaalad iyo maxkamada iyo maamulku way ka wada howlgalaan insha allah waana ka howlgeleyna shacabka reer hirshabelle waxaan leeyahay bashbashi barwaaqo nabadidkana dhinaca usoo jeesta deegaanadan hala xoreeyo maamulka iyo nidaamka laga shaqeeyo deegaanka hadda ka shaqeynin waxaan leeyahay nabad waarta ayaa mataqaana ka rajeynayna ay ka dhalato dhaqankeedana u hambalyeynana sida inoo dadka reer hirshabelle ama gobolka hiram boosada wax degan leeyahay gacnaha la isqabsado iyo isgarab istaag ka shaqeeyaan insha allah waana mahadsantiin aan leeyahay inta hadda aan hola shaqeysana way ku doorashada waxbaqan kasoo jeeday oo aan degmada elbaraf kula kulanay iyo kuwa degmada jawaabs kula kulanno waxaan rajeynaa dad sharfan yihiin waxaan uga mahad celinaynaa sida noo soo dhaweeyeen noona aqbaleen insha allah wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan daahir guure karoore oo u warramayay idaacadda kulmiye gaar ahaan barnaamijka xog waraysi guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiliyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegey xog horeyse aad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dowladda wadanka etoobiya ayaa urgoboleedkayga cods ka codsatay in ay qabato shir looga hadlayo xaaladaha geeska afrika gaar ahaan xiisada ka taagan ama ka dhex aloosan soomaaliya etoobiya etoobiya ayaa tani markii heshiis beenaad is-afgarad ah ay adisaba kula saxiixatay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi waxaa is soo tarayay qayladhaanta kasoo yariso guud ahaan beesha caalamka iyaguna soomaaliya ku taageeray inaan lagu xadgudbi karin madax banaanideeda haddaba arrimahaasi ayaan isla falanqeynay falanqey dhinaca siyaasadda geeska afrika guud ahaan caalamka lagu magacaabo maxamed xaadir nuure ah, bismillah mahadsantaa walaal adiga dhegeystayaasha radio kulmiyana waa salaamaya eh, dabcan dee dowladda soomaaliya waxay horaantii eh, bishan eh, aqbashay shir ka dhacay uganda kaasoo looga hadlayo xaaladda iyo xasaradda etoobiya ee soomaaliya bilowga ay hadda kasoo bilaabtay ujeedada ugu weyna shirkaasna wuxuu ahaa in lagu dhibo oo maaragtay xaajaadka sida saxda ah loo wajaho laakiin nasiibdara dowladda etoobiya way qaadacday eh, qaladkii hore gashana wuxuu ahaa in soomaaliya xuduudeeda eh, si aan sharci ahayn heshiisyo qalad ah kula gashay ee eh, maamulada soomaaliyeed qayb ka mid a ah marka arrinta hadda iskugu waceyso dabcan eh, waayid ugu dambeysay dowladda soomaaliya waxay xoogga saartay inay cagta mariso wax kasta oo etoobiya damceeda ahaa sidoo kale waxay soomaaliya ku guuleystay inay nidaam kastoo diblomaasiyadeed oo arrintan lagu xakameyn karo ama eh, loogu tusaaleyn karo etoobiya qaladka ay samaynaysa samaysay eh, halkaasna waxaa ku istaagay damcoodii xoogga badnaa ee etoobiya ay qabtay maantay ayagoo ka duulaya midaas etoobiyaanka waxay isku dayayaan in maaragtay wejiga eh, diblomaasiyadada caalamka eh, siday u arkayaan etoobiya inay ka jiheeyaan eh, maaragtay sidaasna waxay keentay inay shirka noocan ay qabtaan taasoo marka loo oran la oran karo waa arin yacni aan weli soomaalidu iyo danayaasha soomaaliya iyo dhammaan saaxiibada soomaaliya ay ayagu laftirkooda ay go-aana ka qaadan doonaan mar haddii etoobiya qalad ay gashay markii koowaad markii labaad shirkii labaad e, igaad ay iskugu tagaysay e, ugandan ay ka baaqsatay markaana ayada ay ugu yartay marka waa arrin qalad ah oo weliba qaladkii ay samaysay etoobiya ayay kusii adkaysanaysaa marka waa arrin aada u lixun waa arrin maaragtay khatarteeda leh waana arrin loo baahan yahay marka in e, gooni loogu istaago il garan lagu eego waayahay marka aynu egno hadda shirkan ay codsanaysa etoobiya maxay tahay inay xilligan kusoo beegto inay shir codsato maadaama kii hore ay ku gacan seertay soomaaliya dowladda soomaaliya waxay horumar fiican ka samaysay ama aad u maaragtay ugu eh, guuleysatay nidaamka diblomaasiyada eh, siyaasadda arrimaha dibadda ah hadday noqoto wadamadii dhamaa oo adduunka sida eh, arab league african unionkii maaragtay dowladda maraykanka iyo midooda yurub qaramada midooda intaasoo dhan yani dowladda soomaaliya waxay dareensiisay ama ay ay ay ay maaragtay eh, u sheegtay etoobiya qaladka eladaa laftirkoodana way ka jawaabeen oo waxa waaye hiil iyo maaragtay cambaareyn ayay kasoo wada baxday arrintaas etoobiya ayagoo ka gelgelinaya marka waxay isku dayeysaa marka inay nidaamkaas weji kale u yeesho taasaa keenta marka in shirkaani hadda igad ugu yeerto kadibna ay u akriso ajendayaal ayada ay u qoran oo ah in maaragtay eh, aragtida hadda soomaaliya ee adduunka ku baahaysay mid ka duwan inay la imaan doonto waana midda hadda keenta marka shirka igad inay ugu yeertay sabab kale oo igad hadda ay ugu baahan karto ama ay shir degdeg ugu yeeri karta ma jirto soomaaliya etoobiya kuma xadgudbin waxaa xadgudubka iyo maaragtay daandaansiga waa dowladda etoobiya marka in hadda daandaansigii ay samaynayeen ay u qeeldayaan ayay haddana etoobiya weli kusii eh, dadaalayaan waana mida keenta hadda inay shir iskugu yimaado ama ay ugu wacaan igad wax kalena maahan aragtida eh, siyaasadeed ee beesha caalamka ay ka qaata etoobiya inay dhinac kale u dhigaan ayay etoobiya markaan eh, isku dayaysaa waaya igad marka ma aqbali doontaa shirkan ama gogashan ay ku baaqday dowladda etoobiya in mar kale laisku horkeeno iyadii soomaaliya dabcan de sidaan wada ognahay de igaad eh, wadamada egel isku yiraahdo oo wadamadan eh, bariga africa dhaca oo ilaa almost ethoobia jibuuti eritrea eh, kenya uganda iyo soomaaliya iyo sot marka ayagu marka waxaa laga yaabaa inay saaxiibe ay ku dhex leeyihiin wadamadaas ay jiraan wadama saaxiib laha ah ethoobia Eh, waxaa laga yaabaa in ay jiraan yani aragtiyo kaleeto maaragtay eh, qaar kale ixtiraamayaan marka shirka inay ka qayb qaybgelin doonaan ama inay qaadici doonaan waa hawl kaloo ayadana waqtigeeda la eegi doono laakiin sida saxda ah eh, soomaaliya yani wadanka soomaaliya ayaan ah wadanka aan marnaba aqbali doonin yani shirkaas gaad ku baaqday saaxiibada soomaaliya u dhow dhowna waxaan rajeynaya ayaguna inay go-aankaas kala qaadan doonaan meel adagna ay ka istaagi doonaan marka intaasumaan xaqiijin karnaa inta kaleeto waa un sheeko marka ay dhacdo la arki doono si ay u dhacdo waay etoobiya markaynu fiirinno culaysyada ugu badan xaggee uga imaanayaan dabcan dee culeyska intiisa badan dee waxa weeyaan eh, saa ogtaa soomaaliya lixdankii ayaa xorriyadda qaadatay eh, calankeeda waxuu ka babanayaa eh, dhammaan ururada caalamiga ah ama kuwa dawliga ah ee caalamka Eh, waxay wakti badan dowladnimo soo haysatay almost ilaa eh, soddon iyo shanti sano eh, sidoo kale labaatan iyo dhowr sano hadda ugu dambeysana dowladnimo haysatay isku darkaas marka konton sano wadan dowlad ahaa tobanka sano burburka marka laga reebo konton sano inku dhawa in badan ayay soomaaliya nidaam dowli ah haysatay adduunyadan ay la tacaamulaysa qarnigan casrigaa ee adduunyadu ay maantay ay marayso heer la sameeyo xiriiro goboleedyo ama xiriiro yani qaarado ah in qole ay ku fakerayso in maaragtay xuduudda inta ka gudubto xuduud kaleeto oo dad kale leeyihiin ay qabsadaan ama ay ay siyaasad ahaan ku qabsadaan ama awood ahaan ku qabsadaan inay u gudbaan waa arrin ayadana dareenkeeda leh marka waxa keliya marka etoobiya ay samaysay waa qalad yani xuduudeed kii ugu adkaa qarnigan dhacay oo aan adduunyadana ka dhicin qarnigan hadda la joogana waxyaalo badanoo waxaa laga soo gudbayaa oo waddamadii isku hayn jireen maanta xeerar iyo qaanuuna la dhegsaday marka culayska ugu badan wuxuu ka imaan doonaa aan isleeyahay dee mar walbeeto waddan kasta wuxuu leeyahay yani wadamo ku kaalmeeya xaaladaha adadag ee noocan kale soomaaliya marka saaxiibada sida turkiya wadamada badanoo maaragtay ee adduunka intooda badanna waxay u muujiyeen inay soomaaliya garab taagan yihiin dowladda masra ka mid a waxaa ka mid a dalkan turkiga ka mid a waddamo kaasoo saasoo kalea jira marka ayadu marka siyaasadka adduunka ama duwalka caalamka ayaa ugu badan waxa etoobiya culeyska kaga imaan doono dabcan waaba ugu yimid waana lagu canaantay shir walboo la tagana etoobiya waxaa lagu canaanaya qaladkay samaysay waana midda keenta marka qaladka hadda ay samaysay ama qaladka ay ku dhaqaaqday si ay ugu qildasho ama macno ay ugu yeesho waxaa shirka iyo gelgelashada ku jirta waxaan rabaa inaan mid kale kugu daro etoobiya waxay waqtigan ku jirtaa waqti ugu adkaa ama ugu xasaasisanaa runtii waxaa ka jiro kacdoonno aada u fara badan oo qabaa'ilka ama qowmiyadaha ay samaynayaan qowmiyadda amaxaari waxaad hadda la socotaa dhawaanaha inay dagaal adag kula jirto oo laga yaabo marka in bilaha soo socdaba ay dalkao dhan la wareegto ama caasimadlay la wareegto waxaad ogtahay tigre oo muddo dheer dagaal u dhex marayo dad badan ay iska dileen waxaa la socotaa oromiya laftirkeeda in dareen uu jiro marka etoobiya kala socoto ayaa hadda noo muuqanaysa laakiin kala socodka iyo kala socda waxay isku dayayaan inay masaalix kale iyo iyo aragtiyo kale ay ku xaliyaan ay raadiyaan waana midda hadda qaladka ay soomaali ku sameynaan marka culayska wuxuu kaga imaanaya beesha caalamka cid kastoo eh, ixtiraamaysa xuduudda soomaaliya ayuu etoobiya culayska ugu imaan doonaa shirka eh, hadda ka socda roma ee eh, africa iyo sidoo kaleetaba talyaaniga Eh, si wada jira waxaa goobjoog ah kana soo muuqday madaxweynaha soomaaliya doctor xasan maxamuud iyo wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka aynu fiirino shirkaas khudbadda uu ka jeedinayay waxay si toos ah hadaladiisa u abaarayeen abiy axmed sidee u dhaawici kartaa abiy markii madashaas la joogo kale uu madaxweyne kula hadlo dabcan dee waa dareen aada u xoog badan oo diblomaasiyadeed oo aan runtii taariikhda adduunka markay dhacaanna madaxdu ay aada u kululaadaan xanuun badan ay dareemaan waana hadalkii ugu adkaa runtii madaxweyne madaxweyne ka horjeediyo abiy asagoo fadhiyo madaxweynaha waxaa ogeed khudbada ka horjeediyey oo ku difaacanaya baddiisa kuna tilmaamayo xadgudubka ay ku dhaqaaqday dowladda etoobiya iyo sida ay soomaalida marnaba u aqbali karin rabitaanka etoobiya ay ka shaqaynaysa iyo waxa ay samaynayso arrintaas marka abiy eh, iyo markhaatiyaashii goobta fadhiyay intuba waxay dareemayeen in yani xaaladda meeshay marayso iyo sida eh, qaladka etoobiya ay ay xuduudo islaameed ugu xadgudbayso marka arrintaasi waxay ku dhalinaysaa ama ay ku keenaysaa wajagabax diblomaasiyaed midka ugu adkaa waxay ku abuureysaa dareen welwel ah iyo cabsi ah waxay gelinaysaa in uu abiy axmed waktigan uu joogo xilligii ugu liitay taariikhda adduunka waktigii uu maamulkiisa haystay waxay hadda la jaan qaadaysaa yani caqabado ka imaanayo dhammaan duwalka daneeya wadamada waddanka soomaaliya ama ixtiraama xuduudaha caalamiga ah marka eh, khudbadda madaxweynuhu saameyn gooniya ayay ku yeelatay etoobiya iyo madaxdeeda runtii waa dareemaysaa ficilada iyo dareenka ay ka bixinayeen qaabka wejigooda isku bedelaya iyo sida ugu xanuunsanayaan hadallada kulul waana midda eh, aan is oran karno waxay soo dejiseen marka shirka noocaana gacanta ku dhawaaqo ee abiy axmed waayahay soomaaliya markii xaaladan ay timaado kale maxaa la gudboon oo weliba shirkan uu ku baaqay abiy axmed soomaaliya waxaa la gudboon marka koowaad inuu ka istaago wax kasta dee waana ogahay inuusan suuragalna ahayn eh, inuu shir etoobiya ee wada soomaaliya ka qayb geli doonin soomaaliya waxaa la gudboon dhowr noqdo tan koowaad waxa weeyaan in soomaalidu eh, iskaashato awooddooda midayso meeshana laga saaro kala qobqobnaanta iyo khilaafka siyaasiga iyo midka danta ku dhisan midda labaad waxay tahay in soomaaliya ay xoogga saarto ama ay u dhaqaaqdo inay xuduuddeeda soo xirato oo dhan walba ay gaari karta ay maaragta xoogga saarto tan saddexaad in awood military oo cir iyo dhul ah la diyaariyo si eh, canaasiirta noocan oo kaleeta aysan marnaba isu soo hunguriyeen midda afraad oo soomaalida la gudban waxay tahay in wax kastoo etoobiya ay maaragtay eh, arrinta ilaa ay ka gaarayso bixinayso ama ay ka bixinayso raaligelin wax kastoo etoobiya ay damaacinayso ama wax kastoo ay danaynayso inay hor istaagaan dabcan shirkan waxaan rajeynaya soomaliya inay waqti badan gelin doonto in shirkan eh, saaxiibada ee eh, igad ku leedahay inaysan ka qayb geli doonin marka waana raje aan qabo insha allah waana lagu guuleysanaya etoobiyana ayadaa baabi'i doonta marka ugu dambaysana cidda guuleysanaysa waa dalka soomaaliya iyo dowladooda annagaa guusha yeelan doono waddankaanana guuleysan doono cid kastoo eh, isku dayda inay damaaciso madax banaanida iyo xuquuqda dal uu leeyahayna ayagunbaa ku lugugoy doona etoobiya qarniyo badan ayay isku dayay soomaaliya inay fargeliso maalinna kumay guulaysanin kasoo bilaab eh, boqolaal kumanaan sana ka hor marka maanta oo soomaaliya dowlada xoog badan tahay oo adduunyada dowlaasyada iyo dhinaca militariga dhaqaalaha iyo populationkaba uu meel fiican taagan yahay waxaan isleeyahay etoobiya waxaa la gaaro waqtiga adsaado ay soomaalidu kafaya iyo qaxwo ay ku cabi laheed meeshan ay ka saari laheed taliskan naflacaariga ee hogaaminaya abiy axmed kaasi wuxuu ahaa falanqeeye maxamed xaadir nuure oo u warramayay barnaamijkan xog wareysiya idaacadda kulmiya magaalada muqdisho dhegaystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanee war mahaysiine qarankii somalilan waa dhaqaaqay waaba la yaabiyo bismilaahi intay aadeen badi tafaariga haytaa jubnuku weeldhadeena war wallaweyne hawshani weydinka weyntaa intaa garanayseenna way dhaafta horta balbiyacabow warkana iga dhegaysta wax abbow wallawey shabeellada hoos ma hayno maxaa jiraa iidin magedirabtiin war warka iga dhexgelina golihii wakiilada iyo guurtidii waa heshiiyeen doorashadiina waa la ysku raacay dee iminka waa nagaa dhaqaaqnaya dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa waaqwaaqlow somalilan ma la aqoonsadinow ar lixdankii baana la aqoonsaday marka intiraafkan aad sheegtaan muxuu yahay waa yaabiye ixtiraafi aqoonsa laba may kaliyihiin gorashiyonaysariijislaymashalaa waar madayo laascaanood xitaa kuma laaban kartid urba adiga laftaadaan ku laaban karina cidka celinkadhaa ma jidho <laughs> dhidhaaba toobankahaae waar muusana handaraabaya beri horaa jeelka liinta ku cabbi lahaydeen war haddaba war ma haysan ina dowladda buntland horay u sheegtay inay si madax bannaan isu maamulayso haye bashiir awsan dhagaagdana war madayo madaxweyne lafta garan wuxuu yidhi buntland in yowdaha iska naafto waaye isaguna shabaab fiirinta inta iska dhaafiyo si fiican ha ula dagaalo war weliginba warkaba iga dhaxradhaan siyaasadda gobolka puntland waa ku wareedhaannin waa ku dheerdhahayo ma fahmi kardhaanniine madaxweyne deni waa kii hore u balqaaday inuu gogol dhigahayo waana laga aqbalay baa layidhi macafatra halkii hadda goor dhowna isagaa mucaarad iyo maxaafadba intuu isugu yeera heshiisiinahaya runta ma la sheego waxaas dada salima qaadaa aryaa bashiirow gogosha deni dhigaayo haddii la isugu tago ama ehe ra'iisul wasaaraha hallaysiiyo ku dhammaataa haa weysinahawa murquunsinahawa leeri war haddaba waddani waa madaxweyne hoos udan lici maaye ra'iisul wasaaraha cidduu raba ha la siiyo waxaan la yaabi maamul goboleedyada ra'iisul wasaare ma qabaan laakiin madaxweyne ku-xigeenay qabaan federaalkana waxay u diidan yihiin inaas madaxweyne ku-xigeen yeesho war kalemaanay war ma haysiine war maanta waxaan daldalaynaan ku oomayna awe waxba kama jiraan weeye yaa erafadohay war waad falantiin waxna laydiinima sheegi karee madaxweynaha galmudug qoorqoor ayahe koob kuwaana la ka ceshaday miyuu yidhi horta gelmudug iyadoo koob la sii ma arkine waxay qaadoo la sheegayo maxaa waaye war warka ha nooga dheerinina galmudug weli dabaaldegay ku jirtaa madaxweyne qoorqoor oo iga dhagan tahay sida deniyoo kale inuu soo noqdo ayaa furay shirkii baarlamaanka galmudug ilma adeerayaalow dani iga baraajaya ma yiri oo maxaa ugu diidaysaannin war madawiine lafta garangoole masaarkii daniga hadal iyo weli baaray hatu kora lankomaylin sheegay lan usugoradaw inoo khamiis dhimidi oo hamiinjimaaya gabriil jeey saasna ahluujinlika nagadow kii kale ma eraykii sidaan damacsanaayi waaye marka anina sida daniin dhagmi sidaana damacsanaayahaytikii warwarka waad dajisaan sidaad waalantihiine waxaa la sheegay madaxweyne qorqoor mooshin ou gadaal ka riixayo in baarlamaanka galmudug keeni doonaan mooshinkaasoo la damacsaya ah in caasimada galmudug dhuusamareeb laga wareejiyo nawar cadaadaha laygeye miyuu yidhi warba ogaalkaahay haddii la keeno haddee waxbaan ku leenahay ayahe amaama tabaan loo soo wadaahe war cabdulow caalleer lama gey karo shabaabaa jooga hadda ceelbuurna war ka soo jeeda cabudoog iyo balambal waxay dhaheen dilalka iyo aanooyinka qabiilka ka dhacaya galmudug waxaa ka dambeeya madaxweyne qoorqoor war madaxweyne dadkiisa iskuma diree odayaasha laftirkooda ayaa kadhex hadlaya aryadhaha hadda qoorqoor madaxtooyada weyneedow dhuusamareeb ka dhistay miyou inuu ka qaxa rabaa usuu baabuurkii dubuhaybaalakaleeywar dadaal amay ka tahay war madaxtooyada xilkaa keenay waxaa dhanba kursiga meehasiyaala ka qatarsan war madaxweyne muuse bixi dheeleel uga kici maayo kursigana walaweynay haystaalinina warbow muuse walweyn kuma haysato aryaanaha muuse bixi haddii ciro u dhaafo ununku kuma haysanno bow hadda faysal ma yeelahayaa faysal maawulu madaxweyne noqon lahaa maxaa ka galay kii yimaado malxiisu noqon lahay war faysal isagu muuse la tartami maayo hadda ka hor waa kii yidhi dhalow ugu jabiyey waalidkayna waa u gafe geed walbwalaay gubilaahay hoosisayaalanaleeri hadda in igu filan faraqan warku haysaa miyuu leeyahay war kalamaanay waad falantihiin tihiin galmudug wulidda baaldegii ay ku jirtaa warbow buntland baclimashaar bay ku jidhaaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiiro warkaanaad iga dhex gashee maantoo kalana madaxaana furan horta aan waxaa la yaabi galmudug dagaala lagu kasi jiraye amay banooniga barteen war muruudiyow adduunya meeshaad ku ogaad ma joogtee amaa la arkaa banaadir qoryo la fagfakanaya iyo galmudug codcelinaysa bilaayo khayray maaha afkaa allah ku noqo warbow galmudug lama yaabahayo oo weligood hadda kahor koob may qaadin warbashiiroo markaasoo kale reer galmudug waxay oran jireen waxaan gaarnay guul noo mashquul inaad ka xun tahay waa macquul warba warkaaga dhex gelin annagu mar horeaan uu hambalyaynay ciyaar kaloo culus baa jigjiga ka dhacday waxaana ku tartamay degmooyinka gobollada dowladdeegaanka waxaana sanadkii labaad ku guuleystay degmada raas oo ka tirsan gobolka afdheer hadda buuqa galmudug iyo xamasadaasaa qarisay ciyaar culus bay ahayd warbashiirow galmudug fiifa iyo qaramada midowba waa u soo hambalyeeyeen war burcaye hargeysaaba sacabka garaacayay war meelaan ku harnaa adeer dhacdaywar calanka somalilan istaadii eh. muqdishaa la keeni araani oloshin lankafiri may mashaariyan sii wayten iyo baalanka buluuga ee hargeysa lankakafiriye eh. habsiga liimaku waraabiyaneereng war buluug meeshii lagu arka waatii hargeysa la isku xiri jiraye eh. calanka galmudugna buluugaa u badane maxaa loo xirxiri waaya dadka watay nawar jananaal caydidii ee sanam saaxiib bay ahaayeen war calaamada buluuga facebooka muuse beeciyay saaran tahay aryaadhaha samigee ayaantan dadkii baraha bulshada warxumada ku faafihaya la warramay wuxuu yidhi ow dadcaytama sidii ciyaal codkooda laga caaroon dadcaytama sidii ciyaal codkooda ayaan laga caaroon cabdilla waxaa kaloo la yidhi dadka ruuxa kuu necb afka kuguma dili karo hadal doqona kugu tiri weligaa ha dabagelin waxaa kaloo la yidhi qof war itaal biday hadallada bilaashka ah iyo buuq lalama wado ruuxa hayda biisho dadku ha ku bartaaniyo caannoqo u soo baxay magacaagu ceeb iyo yow xumaan ku noqonqaan war bisle waxaa kaloo hore loo yidhi carabkaaga ka ogow wax cadaabta ku kada war waxaa kaloo hore loo yidhi af waa dahab wah war maxaa ula yaabaysiin afkii ba'a yidhi tubti waa kara war adiba maxaa ula yaabaysaa waxaa hore loo yidhi carabkiiyo hadday kala lumaan codadka uurkaagu cafi ma aakhira naftaa lagu cadaabaa riyadaha waxaa kaloo hore loo yidhi afxumo olna kaama heliso nabadna waa kaa fogaysaa cabdillow waxaa kaloo horey loo yidhi walaala caytame caanana wada dhammayn war waxaa hore loo yidhi xumaato qof raadinaaya kagaabsigu waa xalkiisa war waxaa kaloo hore loo yidhi walaalaha rumaad wacdaraha jacayl ma wadaagayaan warbogoojacdaisuukankeenadaadwaalanima rabto baryaadhaha horta nabadda muqdisho ka jirta baryanabe inaysan ku imaan maskax iyo muruqaana looga shaqeeyey hadda macbuudna waa aqbalay cabdulla waa runtaa mar haddii bajaaji buruuf laysku geesbaaray qaraxii bugdhihi jiray inuu baaqdo soo oo gargarow cid wax qasi kadhaa ma ka wadaa adugu waa kana qasada ciidamada amniga jooga xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo وفرح إذا كان وانت له سولي هدي نصيبك إسرى ليالي هدي نصيبك إسرى ليالي لغاين هبونا ربو هجاجي لغاين هبونا ربو هجاجي